leeyihiin oo markii la furo ama maaragtay laga faaruqo la siiyo waana waxaa loo yaqaana almutca marka mutcadu waxa weeye waa maa yajibu calى الزawji dafcuhu lلزawjati xaala firaaqihi laha aw limufaaraqatihi laha waa wax maal ah waa maalun yajibu lizawjati calaa zawjiha limufaaraqatihi laha waa maal ugu waajiba gabadha ninkeeda markii uu ka faaruqo oo yani waxa weeye uu furo ama nikaaxeedii uu fasakho saynu arki doono yani sabab xaggiisa ka timid lagu fasakho wuxuu ihi musanifku raximah allahu tacaala isaga oo dumarkii inoo kala qaybinaya teebaa mutco yeelanaysa teebaanse mutco yeelanayn idaa fawadat ilmar'atu budcahaa gabadhu haddii ay budcigeeda ay u bandhigto ninkeedii oo yacni meher la-aan in lagu guuriyo ay ogolaato oo meher la-aan lagu guuriyo wa tulliqat oo haddana la furo qabla alfardi waalmasiis iyadiioo aan waxba loo qadarin oon waxba loo magacaabinoo fardigii aynu soo marnay aanu dhicin masiis iyo markaa aqalgalna aanu dhicin yacni waxyaalihii meherka ay ku yeelan jirtay gabadhii mufawidada ahayd midnaba iyadii oo aan la helin haddii la furo wajaba laha almutcatu taas iyadu mutcay leedahay dumarkii baa laynoo qaybinayaa qeybta koobaad waa gabadhii mufawidada ahayd iyadii oo aan weli meher u waajibin ilan meherku wuxuu ugu waajibi jiray ama fardi buu ugu waajibi jiray ama dukuul buu ugu waajibi jiray ama mowtu axad zawjeyn sidii muctamadka ahay marka dee mowt laislama gaadhin oo furiin baaba dhacaye labadii kalena iyadii oo aan la helin haddii gabadhii la furo dee meher ma jiro ilan meherba looma magacaabin kol haddaanu meher jirin meeshaa mutca ayaa jiraysa waa ka ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka ku yihi laa junaaxa calaykum in طalaqtum الnisaءa maa lam tamasuuhuna aw tafriduu lahuna fariida wamaticuuhuna calى lmuusici qadaruhu wacalى lmuqtiri qadaruhu mataaca bilmacruuf markaa mutca ay leedahay waxa weeyaan u tamtiiciya baa la maticuuhuna mutca siiya mutca siiya ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu yihi marka taasi mutcadii bay leedahay lakin meher dee ma laho waynu soo marnay ina meher lahayn wain sumiya lahaa haddii gabadha loo magacaabay markii la guursanayey ama markaa kadibba iyadoo mufawido ahayd loo fardiyey mahrun saxiixun meher saxiixa loo fardiyey ama marka horeba loo magacaabay ama marka dambe loo fardiyey aw wajaba lahaa mahrulmithli ama mahrulmithliba uu u waajibay oo siduu ugu waajibay yani maalan gabadh aan tafwiidka ogolaan mufawida in laga dhigo oo deetana de warka waxa weeye meherkee ama eh, meher la la guuriyey ama meher meherkeedii ka yar lagu guuriyey oo kaley dee noqonaysaa xaaladaasoo kale aw wajaba ama uu waajibay maharul mil maharul mithli uu waajibay oo waulliqat haddana la furay qabla almasiis jimaaci ka hor aan gabadhii lala aqalgelin baa haddana la furay haddaba gabadha noocaasa wajaba lahaa waxa u waajibay nisfu lmahri duuna almutcati gabadhaasi meher berhkii bay leedahay oo tashdiir baa ku dhacaya o inagii soo aragnay mutca miyay leedahay inta halka soomika loo socdaaye duna almutcati hadda inta loo socdaa waa halkaa mutca laakiin taasi malaha oo maxay u yeelan weyday dee ilaahay subxaanahu watacaala markuu arrinkeeda ka warramayey isla aayadda aayaddii ku xigtay wax markaa nisfulmahri dhaafsiisan uu sheegin wain طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna waqad faradtum lahuna fariidata fanisfu maa faradtum iyadoo tii hore mutcadii loo sheegay tan waxba looma sheegin markaa qariinada markaa waxa weeyaan tii hore la daba dhigay ee haddana mutcadii laga madhnaysiiyey yaa waxay tusinaysaa gabadhaasi inaanay wax mutca a lahayn xaggii markaa waxa weya naska waa sida xagga meherkii unbaa lagaga noqday wax jimaacihii ma dhicin sideediibay inan u tahay meherkiina kala bar waa tallasiiyey mutco markaa uma baahno waayo taa hore meher may lahayn maadaama aanay meher lahayn meherkiina waa kan ku dhacay oo haddana laga baabiiyey iyadoo marka inta la guursaday haddana waa tan laga noqday waxoogaa halkaa macaraa kasoo gaadhaysa iyo waxoogaa dee xanuun ah ama hadhow toole magac daba soconayo oo meherkii baa lagaga noqday ah yani waxa weeye eh, inti maaragtay aqalqalkii ka hor baa laga noqday ah markaa waxaa lagu sawirsiiyey mutcada oo markaa taa bedelkeedii loo qoray tani laakiin meherkiiba bay kala bar qaadanaysaa dee markaa iyadu mutco uma baahna wuxuu yihi wain ulliqat bacda almasiis halkaa laba dumar aynu ku haynaa laba noocoo dumarkii kamida tii saddexaad waa tii u dambeysay wain ulliqad gabadha haddii la furay bacda almasiis jimaac dabadi markii jimaaci dhacay oo aqalgal dhacay oo de waxa weeyaan gabadhii loo tegay kadib hadii la furo fa hal laha lmutcatu maca almahri miyay markaa mutco leedahay meherka miciisa ila meherkii taasi way leedahay meher dhamaystiran ama musame noqdo ama mahrulmithli ha noqde e dee taasi xataa hadday mufawido ahayd kol haddii jimaac dhacay meher dhamaystiran bay leedo mahrulmithliya haddaba meherkii way leedahay miyay mutca u raacaysa fiihi qawlaani laba qawl baa ku sugan oo qowl uu leeyahay may kol hadday meher dhamaystiran qaadatay wax kale uma baahna midna uu leeyahay meherku de wuxuu beddel ka yahay jimaacii dhacay eh iyuu qaabilayaae eh. gabadha niyad jabkii ku dhacay iyo gurigeedan la burburiyey bedelkeediina mutcay leedahay xagga taliilka xagga daliilka naska ahna waa ka ilaahay subxaana watacaala qur-aanka ku yihi walilmuطalaqaati mataacu bilmacruufi xaqa calى lmuttaqiin dumarkii la furay mutcay leeyihiin lamaba kala ba lamaba kala qaadin dumarkii oo dhan baa soo gelaya xataa tii markaa meherkeeda tashaturku ku dhacay way soo geli lahayd laakiin taasi iyada aayadeeda qariinada ku tacalluqda ee qariinada ay la socotaa weyno iyadu qawlan waaxidan ma soo gelayso wixii kaloo dhami laakiin way soo gelaya markaa jadiidku wuxuu leeyahay gabadh dumar oo dhami mutco way leeyihiin markii la furo marka laga soo reebo mid keliya oo waatee waa tii meherkeeda kala badh laga dhigay ee maarata kala badh laga soo celinayay qablal de markaa la furay iyadoo marka hore wax loo magacaabo taas mooyaane intii kale oo dhami mutcadii way yeelanayaan licumuumi hadihi alaaya waliqawlihi tacaala ya ayuha الnabiyu qul liazwaajika in kuntuna turidna ayaat in kuntuna turidna alxayaaةa اdunya waziinataha fatacaalayna umatickuna wausarixkuna saraaxan jamiila waa dumarkiiu nabigu la aqal galay alayhi الsalaatu wasalaam yaa la yidhi dooransiiyo haddii ay markaa doonayaan adduunyada inay doortaan oo adiga ay markaa kaa tagaan waxaad tiraa waan idin sii daynoo waan idin furi waanan idin tamtiicin oo mutcadii waan idin sii umatickunna wa usarixkunna waana madkuul bihina dumar lala aqalgalay bay ahayd ayay ahaayeen marka naskaasina waabuu sii tusiyeyba si gaara ayaabuu usii tusiyeyba in ay mutcadii leeyihiin kaasaa markaa jadiidkii muctamadkii mutcadiina way leedahay meherkiina way leedahay mutcadu markaa halkan waxaynu saxaynaa qolyahan hadda maxkamadihi meelahan jooga ee dadkan maaragtay eh, waxuun eh, wax u kala qora dadka iyo kuwaasi cadadbax wax ay yidhahdaan baa jira marka cadadbaxaasi waxaan u malaynayaa inay ugala jeedaan nafaqadii intay ciddada ku jirto ha nafaqadii markaa dee mutca maaha nafaqadiina gabadhu way leedahay sida inoo iman doonta xaalada ga tu kastoo la furay ma lehe kuwii la furay qaar kamida a ah yeelanay nafaqadii mutcadiina waa ka dheeraad oo waa ambabixin weeyaan iyadu waa waxoogaa ambabixina oo gabadhi la siinayo iyada oo intay ciddada ku jirto xaaladaha qaar dee nafa biilkiina uu u soconayo oo biilka iyo mutcadii way kala duwan yihin wuxuu yihi marka musanifku raximah llahu tacaala furiin buu markaa markii hore inooga warramay gabadhii markaa la furo saas yeelanaysa mutca yeelanaysa markaa furiin buu inoogu saleeyey masalada haddii qaab aan furiin ahayn loo kala taga ka waran wuxuu yihi wa kullu furqatin kala tag kasta ila fasakhaad baabu noqon karaa saba ma wa kullu furqatin kala tag kasta oo waradad ka timaad min jihati zawj xagga ninka xagga ninka ka timaada oo say ku iman kartaa biislaamin de gaala isla ahaayeen oo isagii baa soo islaamay deetana iyadina soo islaami weyday dee firaaqa fasakaad baa dhacaysa fasakaadda isagaa keenay aw riddatin ama muslim bay isla ahaayeen ridoobay guurkeena saasuu ku fasakmay aw khulcin aw licaanin nusada qaanun bay bedelayaan aw licaanin aw khulcin waa iska caadi labaduba ama khuluc wixii ku yimid gabadhii oo lacag isku furatay taas laftiisuna xaggiisa ka socotaa baa le khuluc ka socda in haddaan waafiqin ma dhacaye aw licaanin ama ee licaankii oo inoo iman doona isaguna dee dhaaratiya dhaarihii uu marayay intu qadfay uu markaa haddana ka shantii dhaarood maray licaankiisii markuu dhameeyay gabadhii ka furmaysaa aw min ajnabiyin ama furqo kasta oo cid aan labadooda ahayn keentay oo daraf kale oo saddexaad uu keenay oo say ku dhici kartaa ka radaaci buu ku yidhi waaba sida nugmadii oo kale hadduu inan yar qabay oo ka yar laba jir deetana dee la jaqsiiyo naaska lagu duwo furqa dhacaysa furqada ayaa keenay dee qofkaa ku hooyadiiba maala naaska jaqsiisay dee markaa hooyadiibaa nikaaxii baabi'isay iyadaa markaa fasaxday nikaaxii soo ma saasoo kale ay noqonaysaa ka radaaci sida radaaci oo kale weeyaane fa xukmuhu xukmu alaaq mar hadday dhinacii ninka ama dhinac ajnabi kol haddaanay dhinacii gabadha ka socon furqadani fasakhaad kasta oon dhinacii gabadha ka iman weyn ee ama dhinaciisa ka timid ama cid kale ka timid fa xukmu xukmu alaaq sidii alaaqun baad ula dhaqmaysaa fii iijaabi lmutca xagga mutcada waajibinteeda qaacidadaasu ku siiyey halkaana iyadana uu kaa dhamaystiray maxaa yeelay mutcadu waa xaq ay gabadhii leedahay markaa dee wax xaggeeda ka yimid uunbaa ku baabi'i karta laakiin wax dhinac saddexaad ka yimid de kuma baabi'i karto wixii agga ninka ka yimidna de alaaqii un baabuu la mid yahay wuxuu yihi wa kullu furqatin kala tag kasta oo waradad min jihati lmar'a xaggii gabadha ka timid min islaamin sida islaamnimo ayadii islaamtay iyagoo gaala isla ahaa aw riddatin ama ridow ay markaa ridowday iyagoo muslimiin isla ahaa aw faskhin bilcaybi ama fasakhaad ay ceeb ku fasahday guurkii oo ninkiiba ceeb ku aragtay markaasay fasakday ama isagiibaa iyadii ceeb ku arkay oo markaasuu fasakay iyaduna waa isku mid un ilan markaana iyadaa sababe aw bilicsaari ama fasakhaad ay gabadhii ku fasakday ninkii oo markaa sabool noqday caydh noqday oo meherkii iska bixin kari waayey ama nafaqadii bixin kari waayey kuwaasoo dhana lam tajib fiiha almutcatu meeshaa iyadana mutca ma jirayso waayo dee gabadhani iyadiibaaba kala dirtaye amba bax uma baahna ilan markan kale qalbigeed niyad jabkii ku dhacay wax aanay iyadu markaa damcin oo aanay iyadu markaa ficilkeedii aan ahayn gurigeedii lagu kala diray ayaa la anba bixinayay laakiin hadda iyadiibaa meesha kala dirtay waxba markaa ma yeelanayso alaaqiina looga qiyaas aayaddu alaaqii sheegtay dee alaaqiina looga qiyaas qaadan kari maayo wixii aggeeda ka yimid taasina waa taa wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala wain kaanat amatan hadday addoon ahayd xaasku wa baacaha almawlaa sayidkeedii iibiyo min azawji ay lizawji zawjkiibuu ka iibiyey oo zawjkeediibaa iibsaday fanfasakha nikaaxu deetana nikaaxii baa fasakmayoo dee maarata baycii baa dhamaystirmay markuu dhamaystirmay dee milkigiisi ay kusoo wareegtay bayci waxaa fasakmay markaa guurkii sidan hore usoo marnay haddaba maxaa la samay mutcadii ka waran falmadhabu madhabku waxa weeye anahu laa mutcata laha muta inaanay gabadhaasi lahayn in aanay mutca yeelanaynin maxaa yeelay haddii la yidhaahdo mutca yeelanaysaa dee waxaa qaadanaya mutcadii cidda markaa sayidkeeda maanta yaa sayidkeediia ninkii kii mutcadu ay ku waajibi lahayd iyuunbaa isla sayidkeedii de markaa la odhan maayo isagaa wax isku yeelanayna qofka waba iskuma yeesheen laa yahbutu lishasi daynun calaa nafsi qofku dayn iskuma yeesho saas weeyaan wa qiila qiil baa la tajibu maya way waajibaysaayo sayidkaa qaadanaya sayidkii hore sayidkii hore ayaa qaadanaya buu kani leeyahy wa qiila waxaa kaloo yidhi ma in kaana sayidu alaba albayca sayidkii hore sayidkiidii hore haddii uu isagu soo bandhigay iibka lam tajib ilmutcatu mutca waajibi mayso oo de isagii baa kala diray oo guurki gurigeedii baabi'iye waxba markaa qaadan maayo wain kaana zawju alaba hadduu ninku isagu codsadayna wajabad way waajib culimada qaarkood waxay leeyihiin mutcadu ma waxay la mid tahay sadaaqi iyo meherkii mise la mid maaha oo sadaaqu wuxuu ku waajibi jiray bilcaqdi asadaaqu yajibu bilcaqdi haddaanay gabadha mufawida ahayn wixii haddaanay mufawido ahayn yajibu sadaaquha bilcaqdi walidalik haddii tasmiyadii meesha laga saara waynaga lahayn isla markaaba maharulmithli ayaa waajibaya fahal ilmutcatu tajibu bilcaqdi aw tajibu bilfiraaq halkaasi ka aqwaashani ka baxaysaa bay leeyi mutcadu ma waxay ku waajibeysaa caqdiga oo caqdigaa keensanaya mise furqada ayaa keensanaysa marka adana caqdigaa keensanaya dee sayidkaa yeelanaya mutcada deetana waxay noqonaysaa in la yidhahdo ha u waajibto ila ninkaa far ayaa furqadii keenay oo eh, gabadhii tamallukay hadii la yidhaahdo furqaday ku waajibaysaana dee furqadu waxay dhacaysaa markay ninkan milkigiisa soo gashay marka inuu isagii qaatay noqonaysaa ila isagaa sayidkeedii ahaa markaas markay waajibtay isagaa sayidkeedii ahaa soo arki maysid isagiina markaa waxba isku yeelan maayo marka waxay leeyihi la rajaxayaa annaha tajibu bilfurqati la bilcaqdi furaday kuwaajibaysaa caqdiga kuma waajibto kol hadday furada kuwaajibaysana waxba waajibi maayaan waayo isagii unbaa qaadan haddii hala qaato la yihahdo waxba markaa waajibi maayaan kanle markaa aynu eegno cidda markaa codsiga keentayna waa sidii dee sadaaqa bay nagu so marto markaynu dhahno waxaan caqdigay ku waajibaysaa wuu iman qiilkan saddexaad markaynu dhahno ku waajibaysaa ayay labadan qiilee dambaba ay imanayaan mutcadu intay leekaanaysaa wuxuu yihi wataqdiiru lmutcati mutcada qadaraadeedu ilaalxaakimi xaakimka ayay u taallaa qaadiga ayaa qadaraya haddaan iy wa isla garanin weeyaan hadday iyagu in isla gartaan intaasaan ku siinayaa mutca ahaan iyo haye hadday isla gartaan dee waa caadi sidii meherka oo kale hadday isla garan waayaan oo isku diidaan qaadiga ayaa arrinta loo gudbinayaa qaadiga ayaa ku ijtihaadaya yuqadiruhaa wuxuu ku qadarayaa calaa xasabi maa yara kolba sida uu arko ee ijtihaadkiisu uu keensado markuu arrintii fiiriyo cala lmuusici qadaruhu wa cala almuqtiri qadaruhu ninkii markaa muusica ahaa ee ladnaa qadar isaga u munaasiba ayaa lagu leeyahay wa cala almuqtiri qadaruhu kii isagu saboolka ahaana wax isaga ku munaasiba ayaa lagu leeyahay waqiila qiil baale yaktalifu bkhtilaafi xaali lmara ama takhtalifu bikhtilaafi xaali lmara mutcadu waxay ku kala duwan tahay kolba gabadha heerkeeda haday gabadhu gabadh madaxa tahay dee wax weyn baa la tahay gabadh iska maaragtay dad markoodaba iska danyar ahaayo iska xaalad hooseysayna iyadana markaa iyadiibaa xaalkeedii la eegi waa kaa hore oo laakiin gabadh dhinaceedana eegaya oo labadiba waa la fiirinaya buu le muctamedku imaam shaafici raximah llahu tacaala wuxuu yihi ala qadri zawjayn azawjayn ala qadri zawjayni marka ala qadri zawjayn taa uu yihi ayaa fasirkeedii awjuhdan laga soo saaray muxuu ugala jeedaa qadri zawjayn qaarkood waxay yidhaahdeen qadri zawjayn wuxuu ula jeedaa muusicii iyo muqtirkii zawjaynka uu sheegayaa waa muusicii iyo iyo muqtirkii aayaddu ay sheegtay ma aha zawjki iyo zawjadii maaha oo marka calaa qadri zawjen facala lmuusici qadaruhu wa cala lmuqtiri qadaruhu saasuu ujeedaa bay qaar yihahdeen waa sida sheeku markaa umarayo oo isagu wuxuu leeyahay uun ninka un baa la eegayaa hadduu ladan yahay wax fiican bixi baa la odhanaya hadduu maarata iska hooseeyana wax isaga ku munaasiba bixi baa la odhanaya qaarna waxay yidhahdeen cala zawje zawjeynka uu sheegayaa waa zawjkii iyo zawjadii waa labadoodi waa labadiis qabay markaa gabadhi xaaladeedii baa la eegi markaasaa ninkii xaalkiisiina la eegi deetana hadduu muusic yahay gabadhan wax u munaasib u bixin hadduu muqtir yahayna muqtir gabadhan wixii uu siin lahaayoo kale ayuu siina soo arki maysid marka labadiiba waa la eegaya oo kii muqtirka ahaa gabadh markeeda horeba iska xaalad hoosaysay inta loogu waajibiyo iyo kii muqtirka ahaa gabadh markeeda hore xaaladeedu ay fiicnayd oo amiirad ahayd inta loogu waajibiya way kala duwanaanaya iyadoo mar walbana la eegayo muqtirnimadiisana la eegayo iyada xaaladeediina la eegayo muusicina waa saas oo kale markaa dadkii deetna mesha afar xaaladood baa kuu soo bixi muusic gabadh markaa qadarkeeduna sareeyo furay oy kala tegeen de wax fiican baa lagu waajibinaya muusi gabadh xaalkeedu iska markaa hooseeyo furay kaana waxa weeyaan isagoo kale gabadha muqti maaragtay iska xaaladda qadarka hoosa wixii maaratay ugu ugu munaasibka ahaa looga qaaday muqtir gabadh markaa xaaladeedu fiican tahay furay waxbaa loogu waajibin isagoona wax markaa ku munaasiba isagoo kale oo iyadana markaa dee munaasib unoqon kara marka loo maratay labadoodii laysku eego iyaa laga qaaday muqtirkii markaa gabadh hoose qabayna iyadana wax markaa labadoodii ku munaasib ayaa laga qaaday saas ayuu muctamedku leeyay marka aayaddii de w aayaddiina wuu ku fadhiisinayaa oo wuxuu ley ninka xaaladiisi waa la eegaya aayaddu waxay noo sheegtay in la eegayo muusici iyo muqtirki oo ninka xaaladiisii la eegayo waa sax waa la eegaya fii nafsi lamri waxa la eegayaa xaaladda gabadheedii ilain waaba waxa weeye waa waa wa bash macruufkay ku dhisan tahay macruufkii bay ku dhisan tahay marka curfigii waabu kala duwan yahay ninkii muusica ahaa gabadh ladan waxa uu siinaya iyo gabadh xaaladeedu hooseysa waxa uu siinaya curfi aan kala duwan yihiinba markaa curfigaa loo eegayey iyo marta xaaladooda ku munaasibkaa markaa labadiiba waa la eegayaa baab lwaliimati wanahri halkan wuxuu ka gelayaa musanifku raximah llahu tacaala waliimadii waliimadu waa min alwelmi wahuwa ijtimaac bay yidhahdeen waa isu imaatinkaa welmi la yidhaahdaa laakin waliima sideedu casuumad farxadeed weeyaan maaha un iska casuumad caadiye waa casuumad farxad loo qabtay weliba si gaara ta arooska casuumadda arooska ayaa si gaara loogu magacaabaa laakiin walaa way badan tahay waxyaalaha weliimo la yihahda way badan tahay mar alla markii markaa farxadi ay jirto farxad cusubi markay jirtaba casuumadda la dhigayo iyo markaa waxa weeyaan xafladda la qabanayo cuntada la samaynayo weliimo waa la yidhaahdaa lakin waxay culimadu leeyihiin curfi si gaara ta cursiga ayaa si gaara weliimo loo sii yidhaahdaa nasrina waxa weeyaan waa firdhin sideeda ama daadin waida alkawaakib intaharat ay tasaaqatat waxaana loo jeedaa markii xafladdu ay jirtay dee maaragtay farxaddaasi ay jirto waxyaalihii cirka loo tuurayey de tana la kala boobaya la kala qabsanaya dadka markaa waxoogaa ay ku yar nafisayeen iyadoo loogala jeedo waxoogaa farxad iyo nooc markaa yar ciyaar ciyaar iyo tanfiis in markaa dadka mar looga ya loogu yar raaxeeyo intaa markaa wax la kala boobayo lafteeda in markaa taa la sameeyo ayaa iyadana halkan lagaga hadlay wuxuu yihi alwaliimatu cala alcursi casuumadii arooska loo sameynayey waajibatun waajib weeyi fii daahiri nasi naska shaafici sida ka muuqata wa qiila waxa kale oo la yihi laa tajibu waajibi mayso wahuwa asaxu waana sida sixada badan buu ku yihi waliimada aroosku ma waajiba mise waajib ma aha waliimada aroosku ma waajiba mise waajib ma aha imaamu shaafici baa wuxuu yihi markuu kasoo sheekeeyey intuu ka hadlay waxyaalaha waliimada loo sameeyo ayuu wuxuu yihi qofna inuu waaa intu casuumadihii noocyadoodii kala duwanaa tii eh, maarata caqiiqada la odhanayey eh, de marata ilmaha dhashay loo samaynayey tii loo samaynayey arooska tii loo samaynaya qofka safarka ka yimid ee wakiirada la odhanayay waxyaalahaas eh, afka wakiirada waa tii marka dhismaha la sameeyo guri la dhiso oo kale gurigu markuu kuu dhamaystiro masaajidka laftiisu dawna iska soo gelayaahun wakiira ayaa la odhan jiray kolkan markaa qofku uu yimaado safar laga yimaado naqiicaa la odhanayey waxyaalihii nooc markuu sheekhu waa ka sheekeeyey ayuu yihi in laga tago qofna uma ruksaynayo yani waxa weeyi waxaa hala sameeyo dadka laga farxiyo uma ruksaynayo halkaa markaad qabato de inay waxaasi wada waajib yihiin iyo haddana soo bixi lakin haddana wuxuu yihi ma waajibinayo ama yan iima muuqanayso in aan kuwaa waajibiyo siday iigu muuqanaysa ta arooska iima muuqanayso in aan waajibiyo noocyada aan soo sheegay inaan waajibiyaa iima muuqana iiguma muuqanayso siday iigu muuqanayso ta arooska waajibinteedu deetana waxaa la isweydiiyey shaafici hadalkaa tii arooska miyuu ku waajibiyey mise kuma waajibin sheekhu waa kayna yidhi calaa daahiri nas hadalka markaad saa u yar fiirsato bilow waxa kuu soo baxaysa inuu dee waajibinaya tii arooska kuwa inaan waajibiyaa iiguma muuqanaysa siday iigu muuqanayso ta aroosku qolna waxay leedahay yani haddii aan mid waajibin lahaa taasaan waajibin lahaa wey ee ma aha inuu leeyahay waa waajib waqiila laa tajib huwa asax marka kaadama muctamada marka ee asaxa sheekuna ku sheegay ma waajibayso hadalkani sariix kuma aha in ay waajib tahay xagga daliilka marka la eegana qolada waa waajib lihi naskii waxay haystaan amarkii awlim cabdiraxmaan ibn cawf nabigu alayhi salaatu wasalaam ku yihi weli ma samee weliimo samee walow bishaati laxbaa ha noqoto waxaad markaa weliimo ku samaynaysaa qolada kalena waxay ugu jawaabeen eela ma waajibayso awlib walow bishaatin markuu nabigu yidhi halkii ugu hoseysay muxuu ka dhigay lax ka dhigay dee laxduna ma waajibayso bilitifaaq waa laisku waafaqsanya laxdu wajib waayo nabigaaba wax ka yar ku weliimeeyey markaa inaanu xadiidkani amarkani aanu usoo bixin liliijaab ayaa nasku tusinayaa wuxuu yihi wasunatu haddaba sida sunadii an yuulima waa inuu ku weliimeeyo ama uu ku sameeyo bishaatin neef arya ugu yaraan weeyaan sida dee cabdiraman bin cawf xadiska ku yihi wa biayi shayin awlama min aacaami jaaza wax alla wixii dadka casuumad uga dhigay cunto ahba way banaan tahay maxaa yeelay nebiguba alayhi salaatu wasalaam waxyaala kale waa ku sameeyoon hilib ahayn wanathru makruuhun wixii cirka loo firdhinaya cirka loo daadinayay ma dadkuna ay kala qaadqaadanayeen tuuristiisu sidaa in markaa cirka wax loo firdhiyo loo daadiyaa waa karaahiyo buu sheekhu maxaa yeelay qaadashadiisa ayaa liidasho abaa ah layi kala boobkiisan iyo waxani waa liidasho dee markaa inaad sabab noqoto wax markaa liita ayaan iyaduna karaahiya lakin waxa la ihi karaahiye maahee waa laga fiican yahay karaahiyadu waxoogaa waa darajo sii yar foge waa laga fiican waa khilaafulawla yani waa tarkuhu awlaa ba tarkuhu awlaa wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala dabcan markaa de marka wii la cirka loo daadiya nacnac iyo wii lamidkaa iyo lacag iyo qaarkood saa u daadinaya waxaa iyadu markaa karaahiye ah inaad markaa dee boobto ood markaa cirka inaad ka qabsata iyo haasatan de marka qof aanay ku munaasib ahayn aad tahay hawada inaad markaa wax laakiin haddii maalan ay kuugu soo dhacdo maradaada ay kuugu soo dhacdo waa iska xalaal inaad markaa iyada lafteeda inaad iska dayso iyaa fiican dhulkiina waa laga qaaday hawadiina waa daban qof waliba wixii qaatay uu yeelanaya isagaa yeelanaya sidaa markuu u qabsado isagaa yeelanaya wixii dhabta ugu soo dhacayna hadduu marada fidsaday baa la yihi uu ku tala gashanaa wixii kusoo dhacay aad qaadatid isagaa le haddaanu waxba fidsanay iskaga soo dhacday ma laha il maarata waa weya wax ficiloo xaggiisa ka yimid ma jire saas marka axkaam hawlaha ku tacaluqa ayaa shuruuxdu ay ka hadlayaan waad arki doonta wuxuu yihi waman duciya qofkii loogu baaqo oo loogu yeedho ilaa waliimatin casuumad tii arooska ah lazimathu lijaabatu inuu markaa aqbalo oo uu yimaadaa waa ku waajib wa qiila waxaaba la yihi huwa bay nusakda badankeedu qorayaa xuduurkii yani imaatinkii ama hiya oo ijaabadii i fardun cala alkifaayati waa fardu kifaaye oo dadkii loo baaqay qeyb kamida ah inay timaado ayaa maqsuudkii uu ku xasilayaa waa fardu kifaaya fardu cayn maaha ayuu kaasi waqiila laa tajib waajiba maaha waa iska sunana waa la yihi lakin muctamadku waa kaa hore waa waajib maxaa yeelay xadiidka de waxaaba ku sugnayd qofkii loo yeedhay iman waaya faqad casa allaha warasuulahu ilahay rasuulkiisii buu caasiyey markaa in la yimaada waa waajib lakin de wujuubkii shuruud buu leeyahay shuruud badanoo ay halkan eh, shuruuxduna ay sheegayaan sheekuna u waxyaalaha qaarkood inooga sheegi doono ayaa wujuubkaasi uu leeyahay wuxuu yihi waman duciya qofkii loo yeedho shasi markaa waxaa kamid ah shuruudda in qofka dee shaksi ahaantiisa loo baaqiyo la yihi hebelow kaala noo kaala casuum baan leenahay marka haddii adiga shaksi ahaan laguu yeedhay way waajibaysaa haddii shuruudihii kalena la helo shuruudihii kale maxaa kamid wuxuu yihi waman duciya qofkii loo yeedho fi lyawmi thaani maalinka labaad ustuxiba lahu waa iska sunna uun an yujiiba inuu aqbalaa waman duciya fi lyawmi thalii maalinta saddexaadka loo yeedhaa falawlaa waxaaba fiican anlaa yujiiba inaanu imanin casuumaddu waa in maali hal maalin waa in la sameeyo haddii dadka meeshu ay ku filan tahay maalin labaadna waa iska caadi maalinta saddexaad waa istus baa la yidhi kabadbadin maantuu casuumad sameeyey haddana berri baa casuumad kala samaynaya haddana maalintu xigtu casuumad kala samaynaya kaasi markaa dhaqan xumuu dadkii u horseedaya dadkii masaakiinta aan waxba samaysan karaynin hadhow toole inay guurkiiba iska daayaan oo yidhaahdaan muxuu ahaaye toddobaad wada casuumadahoo maaratay gurigaba lagu kala faaruqaynin ma awoodid in markaa guurkii uu cuslaado ayay keensanaysa marka maalinta koobaad dabcan casuumadan weliimadu waa goorma waxay kuso ka soo bilaabantaa meherka gabadha la meheriyo casuumaddii waa la dhihi karaa laakiin waxaa fiican aqalgalka inay ka dambayso oo markii la aqalgala kadib sidii nabiga alayh salatu salaam afcaashiisu ay ahayd ayay markaa fiican deetna markaa hal maalin waa in casuumaddii la sameeyo maalin labaa la raaciyana waa iska caadi oo xadiis abu daawud iya ku sugnaa walow sanadkiisa wax ku yar sugan yihiin ayaa wuuu ahaa wuxuu ahaa alwaliimatu fi اlyawmi اlأwali xaqu maalinta koobaad waa xaq wey wa fi الthani macruuf maalinta labaadna waa macruuf iyo wax fiican wa fi الthaliثi riyaa wa sumca maalin saddexaadna waa istustus iyo ismaqashi ismaqashiin wey markaa iyada inaan la imanba iyaa fiican marka maalinta labaad ma waajibayso maalinta koobaad ayuun waajib ka tahay wain duciya muslimun qof muslima hadii loo yeedho ilaa waliimatin casuumadii loogu ilaa waliimati kaafirin gaal casuumadii hadii loogu yeedho lam talzamu lijaaba inuu aqbalaa u yimaada waxba ku waajibi mayso waqiila talzamu may ku waajibaysaana waa la oo shuruuddii waxaa ka mid a ah, qofkan kuu yeedhayaa inuu muslim yahay ayaa shuruuddii kamid ah. oo de waxa weya waxaa la doonayaa muslimiintii waaa lagugu waajibinaya imaatinku waxaa la ilaalinayaa qofkii walaalkaa muslimkaa qalbigiisi baa la ilaalinaya kii gaalkaa ah, marka horeba colaad baa inaga dhexaysay diinaya waxba markaa qalbigiisu ha dareema inaan intuu gaalkan yahay inaana danaynaynin arrimihiisa markaa waxba isaga u waajibi mayso ayuu muctamed kuleeyahay kan qiilkan dambe isagu wuxuu ka eegayaa un xagga ilaaqi xadiiska waman duciya falam yujib faqad casa allaha warasuulahu shuruuddu markaa way badan tahay shuruudihii waxaa ka ah qofku inuu adiga kucayimo oo si shaksiya ah uu kuugu yeedho waxaa kamida ah shuruudda inaan dadka ladan uun loo yeedhin masaakiinta meesha laga celini meel masaakiinta loo diidanya hadday tahay waxba kugu waajibaysa adigana inaad tagto waayo sharu acaam bay noqotayba cunto ugu liidatay bay noqotay taa ka qeybgeli maysi inaad iskaga tagtaa markaa lagu qaatayba waxaa ka ah, shuruudaha in qofkani uu adiga ku jeclaysanaya imaatinkaagae aanay arintu ahayn wax kale oo sida inuu kaa baqanayo si haddaad u yeeri weydo dhib ku gaadhsiin ama hadhow ku dacaayaday iyo wax noocaasa waa inaanay arrintu ahayne uu jecel yahay imaatinkaaga waxaa kamid ah shuruudaha kan loo yeedhayo laftiisu waa inuu musli yahay kolley shuruudu way taxayaan waad arki doontaan insha allahu taala shuruudo kalena way sii jiraan waxaa kaloo musanifka laftiisa nooga iman doonta waa inaan meeshii munkar jirin wuxuu yihi waman duciya qofkii loo yeedho wahuwa saaimun isagoo sooman sawma tatawucin soon sunna ah ustuxiba lahu waxa u fiican an yuftira inuu iska afuro wain kaana muftiran hadduu afuran yahayna lazimahu laklu waaba ku waajib inuu wax cunaa waqiila waxaa la yihi laa yalzamu kuma waajib ah adigoo sooman marka lagu yeedho imaatinkii waajib buu noqonaya horta il haddii kale macsiyadaad ku dhacaysaa waa inaad timaado kolkaad timaado inaad cuntaa ma waajibba hadduu soonkaagu waajib ahaa dee maba jebin kartidba oo laguma ogol inaad jebisid xataa hadduu qalla aha hadduu laakiin soonkaagu sunno ahaa waxa fiican in aad walaalkaa qalbigiisa adigoo ilaalinaya intaad u jabiso soonkaagii aada cunto saasuu sheekhu ilaaqay laakiin muctamadku wuxuu leeyahay xaaladdaad yar qiyaasaysaayo ninkan kuu yeedhay hadday arrintu ku yar adag tahayna uu aada u jeceliya inaad cuntidoo aad iska jabiso oo xoogaa culaysa aad dareemaysa inuu dareemayo inaanad waxba cunaynin jabi oo cun haddii imaatinkaa iyo intaa uu kaaga qanacsan yahay oo waxa weeyaan aanay wax dhibaato ah iyo mashaqi iyo culays aanay ku ahayn soonkaaguna iskana soomanow una kaalay meeshii ducee oo de waxa weyaan xadiidku waaba kii ahaa qofkii markaa afurnaanaha cuna kii soomanaana ha duceeyo fain kaana saaiman falyusali oo muu kala qaadin soonku ma sunaa mise waa waajib muu kala qaadin markaa inuu markaa ducadii ay kaga filan tahay ayuu da tusinaya marka istixbaab unbaa dhacaya istuxiba lahu an yufira istixbaabka xaggee laga keenay xadiidku waxa u yihi fain kaana saaiman falyusaliya xadiid kale oo bayhaqi iyo ay warinayaan yaa waxaa casuumad buu saxaabadii mid kamidii sameeyey markaasuu nebiga iyo taqriiban afar qof oo kale khamisa khamsati ayuu u yeedhay kolkii meeshii la yimid ayuu mid raggii kamidihii yihi waa soomanahay anigu deetana nabigu alayhi salatu salaam wuxuu ku yihi walaalkaabaa kuu yeedho isu kaa kelifay maanto dhan ba lagugu jiray weeyaan oo lagu hawlanaa markaasuu haddana midkiin odhanaya waa soomanaha iska afuroo cun hadhowna qale soonkaago maarata maalin kale soom bedelkii markaa maalintan xadiidkaa markaa bayhaqiga ku jira ayay culamadu istixbaabkana ka keereeno yatakalafu yani waxa weeyaan walaalkaa daaa yadcuu axadakum akhaahu wayatakalafu lahu midkii maaragtay walaalkii ayaa maarata u yeedhaya oo isu kalifaya markaasu haddana waan soomanahay odhanaya ayaa markaa xadiidku lakin kan kale xadidkan kale waa ka fain kaana saaiman falyusali kanaana markaa agga sixada dhigan saii muslimkii kani ku jira qofkii haddaba afurnaa isaga inuu cunaa ma waajibba xadiidkaa saxi muslimka ku jira wuxuu leeyahay fain kaana saaiman falyusali wain kaana muftiran falyacam falyacam ha cuno marka amarkaasi ayuu sheekhu siduu rajaxayo alamru yadulu cala lwujub markaa waa waajib buri laakin muctamedka wuxu meyi waajib ma aha ilan shareecadu maladaadka iyo inay waa shahawaadka iyo maladaadka bay tahay maladaadka in la waajibo shareecadu uma iman e waxaa loo jeedaa uun yani waxa weeyaan de isaga cunadii baa ufurane ha cunood arrintaasaa loogu baaqaya ilmaha arrintu inay waajib tahay weliba xadiid kaloo saxix muslim ku jirana waa sway sii xujaysteenoo odhanaya idaa daaa idaa duciya axadukum ilaa طacaamin fain shaaa طacima wain shaaa tarak marka midkiin cunto loogu yeedho hadduu doonana w doona u iska deg markaa waajib maahe mustaxab weeyi sida muctamedkaa qiilkaasa muctameda wuxuu ihi wain duciya ilaa mawdicin meel haddii loogu yeedho fiihi macaasin dembi ka jiro min khamrin aw zamrin ama min zamrin aw khamrin khamri iyo tumasho iyo miisi la garaacayo zamrigo miisigii la garaacayay wixii la midka ahaa muusika meel laga tumayo ama khamriga lagu cabay yaa lagugu yeedha casuumaddii walam yaqdir calaa isaalatihi awoodna qofku aanu ulahayn inuu ba suuliyo munkarkaa falawlaa anlaa yaxdura waxaaba u fiican aanu iman inay kuwaajibtay iska daaye iska joog baa leeyaha haddaad munkarkii zuulin karayso waa kugu waajib inaad tagto munkarkiina zuuliso dee waxa weya casuumadii inaad ka qayb gasho oo laba waajibaad baad gudanaysa laakiin haddaanad zuulin karaynin munkarkii dee munkarka ha ka qeybgelin haddaba haddaba fal awlaa allaa yaxduradani sida mudan uunbuu sheekhu inuu de ka dhigaya la moodo weliba uu sii wado wuxuu yihi fa in xadara hadduu yimaado fal awlaa an yansarifa sida fiicani waa inuu iskaga tago fa in qacada hadduu iska fadhiyo walam yastamicuu markaa dhagaha ka furaysto oo aanu dhegeysanin heestii balaad meesha ka socota washtagala bilxadiidi sheekada u iskaga mashquuliyo walakli cunada jaaza way banaan tahay buui halkaa markaa imaam nawowi raximah llahu tacaala aad buu sheekha uu ugu dhaliilay cibaarada sidaa uu dhigay waxaanuu yihi halkan sheekha cidi kuma waafaqin meel munkar ka jiro inaad iska iman karto ood iska fadhihi karto taasi wax sheekha lagu waafaqaya ma aha waxa weeye ma banaana ma tegaysid inaad tagtaana xaaraan bay noqon kara haddaanad waba ka qaban karaynin inaad fadhidana ood waxa weeyaan cuno iyo waxaa raad taasina iyaduna kuma banaana meeshaasi shaarixan hadda anigu aan iyana waxoogaa hadalka u toostoosiyeyo wuxuu waxbuu taqdiiraad iyo waxyaaluu samaynaya si markaa hawsha ay markaa baasha u hagaagto marka wuxuu ka dhigay falawlaa allaa yaxduradii yani waxa weeye eh, in aanu iman baa u waajiba yani waa ka xaaraan alawlaad inaanu iman baa fiican oo dee waxa weeya waajibba ku ah oo inuu yimaadaa xaaraan bay noqonaysaa halkaas saasuu ugu yar fasiray fain xadara hadduu yimaado falwlaad sida fiican an yansarifa waa inuu jeesto uu ka tago oo yani saasaa ku waajiba inuu ka tago oo aanu meesha sii fadhiyin ayaa ku waajiba haddii aanu markaa munkarkii suulin karaynin markaa fa in xadaradu waxay noqon hadduu yimaado isagiiyo de maaragtay ama waxbaad zuulin karaysaa isle waxa weeye deetana markii uu yimid uu markaa u sheego war waxaan iska joojiyo deetana asaru ay arrintii ku adkaystaan inuu markaa iskaga tago ayaa markaa waajib ku ah fa in qacadadiina muxuu sameeyey marka fa in qacada hadduu fadhii iska fadhiisto oo bxayu tacadar calayh insiraaf ka dhigay waa mar aanay suuragal u ahayn inuu meeshii ka tago sida inay habeen tahayoo uu baqanayo keligii inuu meeshii ka baxo raggii uu la socdayna ay meesha iska fadhiyaan oo keligii aanu tegi karaynin oo socon karaynin deetana walam yastamicu dhagaha ka furaysto washtaqala bilxadiidi walakli jaaz saasuu markaa ugu taawiiliyeyo qacdadanna qucuud markaa dee ciladi keentayoo aanu qofku meeshii ka tegi karin oo uu baqanayo ayuu markaa iyadana ugu awilay wuxuu yihi musanifku in xadara hadduu yimaado fii mowdicin meel fiihi suwaru xayawaanin noole sawiradii ay yaallaan fain kaana calaa bisaatin sawiradaasi hadday gogosha ku samaysan yihiin gogoshii yudaasu lagu joogsanayey aw makhaadda ama barkimooyinkii tuuta u lagu fadhiisanayey ama maaragtay lagu dangiigsanayey yani waxa ujeedaa lagu yani xusulka la saarayey lagu jiqlaysanayey jalasa wuu iska fadhiisani taasi mushkilad ma laha wain kaana calaa xaaid haddayse gidaarka tahay aw calaa sitrin mucallaqin ama maaratay daahiyadii la soo laalaaday sawiradu ay ku samaysan yihiin ama barkimooyinkii la taagayey aan lagu fadhiisanayn xusulkana aan lagu qotominayne sidaa loo taagayey kuwaa ay yihiin lam yejlis meeshaa munkar baa ka socdee haddii aanu hadduu suulin karayana ha suuliyo haddaanu suulin karayna meeshaa wuu iskaga tegaya meel munkar ka socdo markaa sawirkii sawiradii haddii dee maaragtay eh, wixii aan naf lahayn ay yihiin sida geedihi iyo iyo waxyaalahaas wiska caadi wixii laakiin nafta lahaa marka hore in la sameeyaa waa xaaraan kii la naqshadaynayo gacanta lagu sameynayo ama la qorayo ama qalin lagu samaynayo kol haddii ay wixii tahay wax qofku uu farsamaynayo isagu uu markaa farshaxannimo uu ku samaynayo waa mudaaha likalqila khalqigii ilaahay oo laysu ekeysiinayo lama ogola samaynteeda lama ogola dhigashadeedana mar walba lama ogola iyada dhigashadeeda haysashadeeda ama kamarada lagu qaado ama wax kalaa lagu qaade in wixii inta lasoo saaro lasoo daabacdo gidaarada lagu dhajisto si markaa ixtiraan iyo wax ka muuqdaan in sawirkii loo sameeyo oo loo dhigto iyadana lama ogola oo tacdiimkaasi waxa weeyaan waa waxyaalaha ilaahay subxaanahu watacaala aan markaa aanu jeclayn bal de waxa weyaan qofka dhib ku keeniyo nabigu alayhi الsalaatu wasalaam markii uu soo galay caaisha oo daahiyo guriga ku xidhatay oo ay markaa sawiro ku samaysan yihiin waa kii nabigu alayhi الsalaatu wasalaam yihi iga saar waxan laga saaray amara binasciha waayahay wuxuu yihi musanifku raximah اllahu taعaalى baabu cishraة الnisaءi wاlqasmi wالnushuuz wuxuu kani baab u yahay cishradii dumarka dumarka la dhaqankoodii sidii markaa guriga ninka laga rabay inuu dumarkii ula dhaqmo iyadana laga rabay inay ninkeeda ula dhaqanto walqasmi dumar badan hadduu qofku qabay oo qaybintii uu markaa habeenada u qaybinayay wanushuuzi iyo diidadii dumarka xaggooda ka imanaysay waxyaalaha ay keensanayso saddexdaa arrimood ayaa halkan lagaga warramayaa wuxuu yihi yajibu calaa kuli waaxidin min azawjayni labadii isqabay mid kastoo kamida waxaa ku waajiba mucaasharatu saaxibihi bilmacruuf inuu markaa qofkii ay markaa de isla noolaayeen ay saaxiibka isla ahaayeen isqabeen weeye inuu macruufka sida wanaagsan ee wanaagga ah wanaagga la yaqaano inay iskula dhaqmaan ayaa markaa waajib ku ah maxaa yeele ilahay baa bilmacruuf waa amar ilaahay subxaanahu watacaala macruufka imaam shaafici baa fasirayoo جماع المعروف بين الزوجين الكف عن المكروه وإعفاء صاحب الحق عن المؤونة في طلبه لئلا يحوجه في أداء الحق إلى كلفة ومؤنة وإن mid waliba ka kale wixii dhib ah uu ka ilaaliyo wixii la necab yahay dhib ah waa in mid waliba ka kale ka ilaaliyo wixii isagu xaq uu leeyahayna si dhibirsan waa inuu u raadiyo oo aanu qofkii si tacanut ah oo ku adkayn iyo ku dhib xuquuqdiisii inaanu xataa ku dhibin sida lafteeda macquulahoo de waxa weeyaan latifan inuu xuquuqdiisiina u raadsado wuxuu yihi wabadlu maa yajibu calayhi mid kasta waxaa ku waajibaya wixii waajib ku ahaaye xuquuq lagu lahaa inuu bixiyo min gayri matlin meermeerin la-aan walaa karaahiyati nacayb la isagoo nacayb muujinayn nacayb muujin la inuu ku bixiyo dhibs isagoo dhibsasho dareemay yani maalan gabadhii oo kale dee waxa weeye ninkeeda hadduu xuquuqdiisii ka dalbo in iyadii oo aan dhibsanaynin oo aan u muujinaynin karaahiyo ay markaa xaqiisii iyada lafteedu saasoo kale markay xuquuqdeedi codsato nafaqadeedi iyo biilkeedi iyo in aanu jirka isgelinin ilan waxaan waa waajibaad lagu leeyahy isagoo waxa weeyaan ku faraxsan oo maaragtay si caadi ah oo dabiicigiisiiya ah inuu bixiyo wixii xuquuq lagu lahaa iyaa laga doonay wuxuu yihi walaa yajuusu ma banaana an yajmaca bayna almar'atayni laba dumar u wada qabo inuu isugu keeno fii maskanin waaxidin guri keliya ilaa biridaahuma iyagoo is-ogol mooyaan oo maaragtay sidaa raalli kaa ah mooyaan guri keliya waxaa laga wadaa yacni waxa weeyaan qol hurdo oo keliya ama qolkii hurdadu habay kala duwanaadeen jikadii iyo fadhigii iyo daaradii intii inay wadaagaan lafteeda kuma qasbi karo mid kasta waxay xaq u leedahay jiifkeedii iyo maraafiqdii suuligii muxuaa madbikeedii iyo wixii ay u baahnay intii ay u baahnayd mid waliba xaq bay u leedahay ma aha inuu markaa wax ka dhexaysiiyo wax wadaajiyo xaq uma laha mid kastaaba inay sideeda u madax banaanaato iyay markaa xaq u leedahay hadday laakiin da iyaga is ogolaadaan waa caadi marka guri quraabay wadadegi karaan qol hurdoo keliya iyay labadii dumar ahaa iska wadadegi karaanba haddii ay is ogol yihiin laakiin wuxuu yidhi wayukrahu waxaa karaahiyaa an yaaa ixdaahumaa bixadrati اkhra inuu mid markaa ti kale oo markaa joogta inuu mid markaa eh, jimaaco iyadoo ti kale meesha ay joogto waa karaahiyo waa arrin fiican arrintaasi ma aha weliba de markay saas waa marka waxaa la yihi aanay cawradeedu u muuqanaynin ama haddii cawrad marka xaaraan baabay noqonaysaa de lakin haddii cawradeedi aanay muuqanayn jimaaci meeshan ku samaynaya tii ay halkan joogto taasi waa karaahiyo ama hadday cawradu muuqanayso markaa iyada xaaraanba weeyo de lama ogola ila iyaguna cawradooda is arkaan lama ogole maa bayna surati warukba wayukrahu an yaaa ixdaahuma bixadrati اkraa xataa hadday raalli noqdaan weeyaan hadday xataa raalli ku noqdaan inay qol qura wada deganaadaan inuu sidaa sameeyo ma aha walahu waxaa ninkii loo ogol yahay an yamna u xaq u leeyahay an yamnaca zawjatahu xaaskiisa inuu u diido min alkhuruuji min manzili guriga inay ka baxdo maxaa yeel fainahuna cawaanin cindakum baa xadiidku ahaa fainahuna cawaanin cindakum halkiinaasay ku xabisan yihiin agtiina ilahay idinku xabisa oo gabadhii waa loo diiday inay baxdo ilaa biidni zawjiha ninkeeda oo markaa fasaxa mooyaane hadday markaa dee og tahay inuu maarata fasaxayo oo aanida u diidanayn markaasoo kale waa iska sahaara fa in maata lahaa qariibun qaraabadeedii qof kamid i ah hadduu dhinto ustuxiba lahu waxaa u fiican an ya'dana inuu bixidda fasaxo inay geeridii tagto inuu u ufasaxaa way u fiican tahay ninka laakiin hadduu u diido ma baxayso qaraabadeed hadday dhimato walaalkeed hadduu dhinto aabaheed hooyadeed kuwii qaraabade hadday dhintaan markaa lafteeda hadduu yidhaahdo ha bixin ma baxayso laakiin waxa u fiican oo de maaragtay waxa weeyaan mucaamaladii wanaagsanayd ka mid ah inuu usii daayo ha tagtay waa haddii aanay baroor iyo wax noocaasa aanu uga baqanayni weeyaan amaa haddii inay baroorato markay meeshii geerida tagto uu ka baqayo iska joog buu ohanaya waxbaa tegi walaa yajibu calayhi ninkii ku waajibi maayo an yaqsima linisaa'ihi dumarkiisii inuu midba habeen siiyo inuu dumarkii midba habeen siiyaa ku waajibi mayso he haddaa yani masaajidku iska seexan karaa weya saasay ujeedaan inuu msaajid intuu afar dumara wada guursado hal habeen wada maarata wada mehersado afar dumar intu wada hadduu doona hal habeen looma soo wada hoyne dee tan uu mehersay tanna uu mehersay afar buuba mehersaday inuu masaajidka iska dego biilkoodana uu siiyo loo diidi maayo oo maxaa lama waajibin maxaa loo waajibin waayey waxaa la yidhi caadadaaba iska keensanaysa in aanu ka kaaftoomi karin marka waxba in la waajibiyo looma ba loogama baahno in la waajibiyo imika shareecadu miyay inagu waajibisay waktiyo gaara inaynu wax cunno afar labatanki sacad waa inaad wax cunto inagumay waajibin waayo baahidaadaaba keenaysa inaad wax cunto markaa looma baahna daaciga dabciga ayaa ka kaafiyey daacigii sharciga waajibinteeda arinta marka dumarkii waxba habeena loo waajibin maayo haddii aanu isagu qaar u bilaabin fain araada alqasma hadduu doono inuu dumarkii habeen maarata uqaybiyo habeenadii uu la seexdo lam yabda biwaaxidati minhuna ilaa biqurca mid ku bilaabi maayo qorituur la-aan kii dhowr dumara lahaa ee aan midna u hoyanin en midna uhoyanin marka uu haddaba damco inuu dee uhoydo muxuu samaynayaa waa inuu uqori oo siduu soo kale horguursaday maanay noqonayn may waxba noqon mayso tanu mehersaday looma soohoyin tanna u mehersaday looma soohoyin ta u mehersaday looma soohoyin de waxaa laga yaaba ti ugu daba mehersaday ugu dambeysay inuu markaa waxa weeyaan loo soo horhooyaaba dhici karta haddii afartiiba mar loo soo wada hooyo guryahoodii la keeno mid waliba gurigeedii ay timaado teebuu ku bilaabayaa waxay noqonaysaa qorituurad waa inuu qorituurto u qorituuro fain araada alqasma haddii markaa inuu uqaybiyo ay noqoto habeenadii lam yabda biwaaxidatin minhuna mid ku bilaabi maayo ilaa biqurcatin qori tuurad mooyaane wayaqsimu wuxuu habeenkeeda siin lilxaaidi gabadhii xaaidka ahayd ee dhiigga qabtay habeenkeeda way leedahay waa xaaidoo iyada xisaabta waa laga saarayaa maaha wanufasaai tii afartanka ku jirtay afartan baxa ku jirtay weli afartan bixin ee umusha ahayd iyaduna habeenkeedii way leedahay wاlmariidati tii bugtay habeenkeedii way leedahay wاradqaai tii radqaaga ahd meeshuba ay awdnayd ee aanu nikaaxeedii fasakhin iyaduna habeenkeedii way leedahay saas weeyaan ila in cadaalad u baa la yidhi cadaaladdi mka mid walba habenkeedi lasiiya noqonaysa wayaqsimu lilxurati laylatayni walilmati layla dumarkii wuu simayaa hadday wada addoome yihiin ama ay laakiin hadii ay addoon iyo xuro kale yihiin gabadhii xurada ahayd adoonta labadeed bay leedahay ila qiyaasan calaa saa'ir alaxkaam axkaamtii kaleba waa ti markaa waxa weeyaan loo kala beri jiray adoonta sidoo kale aathaar cali ibn abi aalib iyo ka soo aroortay sidoo kale sulaymaan ibn yasaar iyo xadiis mursalna waaba sheegeen xasan basri raximah llahu tacala uu wariyey kuwaana iyagana waa lagu xoojiyey marka addoontii habeen markay qaadato xuradii labay qaada saas weeye walaa yajibu calayhi ninkii ku waajib ma aha idaa qasama markuu dumarkii habeenada u qaybiyo an yataa inuu jimaaco oo jimaca la yidhaahdo mid walba habeenkeeda inaad jimaacdaa waajiba maya iyaduna ma waajibayso jimaacu wuxuu ku xidhan yahay qof ninka dee rabitaankiisii iyo hamadiisii bay ku xidhan tahay markaa wax markaa mid loo waajibinaya ma aha ayra ana almustaxaba laakiin haddana sida fiicani waa an yusawiya baynahuna fi dalika inuu ka simo inuu ka simo iyaa iyaduna fiican wain saafarat ilmar'atu gabadho hadday safarto bigayri idnihi isagoo aan ogolaan oon u fasixin saqata xaquhaa min alqasmi xaqii ay kulahayd lahayd qeybtu wuu dhacaya oo habeen habeenkeedii u dhacayaa iska safartay maxaa yeelay dee waxa weeyaan qasmiga iyo nafaqadu waa muqaabila tamkiin waa inay gabadhii tahay gabadh mumakina min nafsiha iyadu nafteedii ninkii u ogol hadday safartayna dee laa tamkiina tamkiin ma jiro ninkii maba gaadhay hadday maqan tahay dee waxa weeye tamkiinkii ma jiro nafteedii ninkii umay fasixin waa taa tagtay marka hadday bikayri idnihi ay tahay waxba ma laha wain saafarad biidnihi haddii isaga ogolaanshihiisa ay ku safartay saqaطa xaquhaa min alqasmi fii axadi اlqowleyni laba qowl baa ku jira midi siduu leeyahay markaana wuu dhacayaa xaqeedii duuna alaakhari laakiin qowlka kale wuxuu leeya dhici maayo hadduu isagu u fasaxay xajkaan tegayaa way tii ayo tag buu baan raacaya raac buu ord iska bax muddada ay xajka ku maqan tahay habeenadii habeenkii ay habeenadeedii ay lahayd miyay xaq u yeelanaysa hadhow markay soo noqoto ma loo qalaynayo mise xaq uma laha qowl wuxuu leeyahay kol haddii isagu uu fasaxay xaqeedii way waa qadiimka jadiidku laakiin wuxuu leeyahay maya gabadhaasi waxba ma laha hadday danteedii u safartay kol hadday danteeda u maqan tahay ogolaanshihiisaba ha ku maqnaatee waxba kuma laha laakiin hadday isaga dantiisa u maqan tahay isagaa dirsaday magaalo heblaayo wax iiga soo qaad bu walaalkaagan raaco orod magaalo heblaayo tagoo alaabtaa ii soo qaad waa meel markaa laba habeenoo loo sii soconayo laba habeenoo laga soo soconayo dee markaa waxbaa dhaafay soo maaha wixii dhaafay wuu u qalayn baa marka isagaa seejiyey tan isagaa seejiye wuu u qalayni laakiin hadday danteeda u tagtay danteeda u maqan tahay haba u ogolaadee sida jadiidku yahay waxba yeelan mayso wuxuu yihi wain imtanacat hadday diiddo min asafari maca zawji ninkeeda inay safarka u raacdo saqata xaquha min alqasbi xaqii ay qasbiga ku lahayd wuu dhacaya ina mari buu yihi waynu safraynaa dumarkii kalena way waynu iswada raacayna gebigeennu ba ina mari waar anigu tegi maayo t halkee tegeysaa anigu tegi maayo ti ordo idinku taga de markaa waxba kuma laha ilan iyada hadhay fain araada an yusaafira bimra'atin haddaanu dumarkiisii wada kaxaysanaynin markanuu safraye uu doono inuu qaar kamida ah ama mid kamida ah kaxaysto lam yajuuz loo ogolaan maayo ilaa biqurcati inuu qori tuura mooyaane maxaa yeeley way u siman yihiin hadduu markaa mid iska kaxaysto dee waxay noqonaysaa gabadh uu markaa inuu markaa dumarkii ukala eexday bay noqonaysaa cadaalad daray noqonaysa haddaba waxay u banaanaan inuu eh, dumar gabadh la safra waxay ugu banaanaan oo keliya inuu uqori tuuro sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu samayn jirayoo dee rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu doono inuu dumarkiisa mid ka haysto buu u qori tuuri jiray ta qorigeedu soo baxo ayuu markaa kaxaysan jiray fain saafara biwaaxidatin min gayri qurcatin haddii uu mid dumarkii kamid a la safro isagoo aan u qori tuurin qadaa intii ula maqnaa taasoo dhan ba kuwii kale waa uqalayn kuwii kale wuu uqalayni maxaa yeelay si xaq daraa ayuu tan ukaxaystay in saafara bilqurcati haddii laakiin qori tuurad ay mid qorigeedii soo baxo deetna tii uu kaxaysto lam yaqdi dumarkii kale uqalayn maayo hadhow waa haddii de intii uu safarka ku jiray sii socod iyo soo socodba laakiin hadduu meel ku nagaaday oo muddadii iqaamada ee qasriga salaaduba uu ku dhici jiray uu meel iska joogay toddoba cishuu niyooday inuu meel joogo qasrigii wuu ka dhacayaa sooma ma qasirinaya salaadii toddobadaa habeen hadduu iyada u hooyanayey kuwii wadhow u uqalaynaya ilan musaafir mu ahayna muqiim buu ahaa xukmulmuqiim markuu qaato habeenada uu hoydo hadhow kuwan wuu qalay laakiin intaa xukmu safar xukunkiisu inta uu yahay ayaa waxaan waxay kamid tahay rukhastii safarkay kamid tahay markaa markii ruksadii safarka la waayo uu qalaynaya lakin hadii safarku ay jirto waxba markaa waxaweyaan uqalayn maayo ad ruqsadii markay jirto qalayn maayo wa qiila qiil baale in kaana fi masaafatin safarku hadduu yahay masaafo laa tuqsaru fiiha salaa aan salaada la gaabinayn ka yar qadaa wuu qalayni maxaa yeelay waxaas muddadii iqaamada ayuu xaggii salaadaba ay ka leedahay soo ma xukunkii iqaamadoo kale ay leedahay nin muqiima ayuu la xukun yahay xaggii salaada dee xaggii dumarkana nin muqiima ayuu la mid noqonayaabuu qiilkani leeyahay laakiin sax ma aha waxa weeyaan de safarka ayaa keenayey ruksadan oo ruksada safarkay ku xidhnayd iyado safar awiila oo dheer kuma xidhna wuxuu yihi wain araada hadduu doono alintiqaala min beledin inuu meel ka guuro ilaa beledin ama ilaa aakhara dhul kale uu guuro inuu magaaladaba ka guuru doonay magaalo kale u guuro fa saafara biwaaxidatin mid isagaa deetana kaxaystay wa bacahalbawaaqiya kuwii kalena wuxuu raaciyey maca hayrihi cid kale ayuu adiguna intaa soo kaxeen faqad qiila waxaa la yidhi yaqdii lahunna kuwanuu cidda kala raaciyey wuu u qalaynayaa habeenada uu tan la sii socdo wa qiila waxaa kale oo la yidhi mayane laa yaqdii qalayn maayo dumarkii midna isagaa kaxeeyey kuwii kalena dad kaluu raaciyey dee tan uu kaxeeyey waxaa laga yaabaa in safarkaasi dee muddo uu sii qaadanayo muddo lasii soconayo habeenada hadaba ay tan dee usii dhexayey ama uu la sii dhexayey kuwii kale xaq ma ugu leeyihin inay yidhahdaan de intaasoo habeen baad isla socoteeni annagana xaq ayagii ha nala siiyo muctamadku wuxuu ley ha xaq bay uleeyihin maxaa yeelay marka horeba de muxuu ahaaye weliba waa marka uu qori tuuro weeyaan khilaafkani waa markuu intuu u qori tuuray ayaa qorigii mid usoo baxay kolkuu tii usoo baxay buu tiina isagu kaxeeyey intii kalena dad buu raaciyey amaa haddii isagoo u qori tuuran uu mid iska kaxaysto taas iyadoo hadalba male khilaafkani waa markuusan sameeyo oo maxaa marka kan markaa laa yaqdii safarkii caadiga ama ah uga qiyaas qaadanay oo timid inuu kaxaysanayy laakiin halkan waxaa la yidhi kol haddii ay wada tegayaan wada kaxaysan karay miyuu wada kaxaysto dhammaantoodba ay iswada raacaan muxuu kuwan markaa gaarka ugu bixiyey waxa weeye markaa wuu u qalaynayaa xataa haddii ay qorituura arrintu ahay waman wahabat xaqahaa min alqasmi libacdi daraa'irihaa birida zawji jaaz waman wahabad gabadhii bixisa xaqahaa xaqeedii min alqasmi habeenada intii ay ku lahayd habeenkeedii gabadhii bixisa ee siisa libacdi daraa'irihaa dangalooyinkeedii mid ka mida dumarkii lala qabay mid ka mid a ta tirada anu habeenkayga heblaayaan siiyey birida zawji ninkuna uu markaa raalli ka yahay o ku ogolaaday jaaza way banaan tahay deetana habeenkeedii ay yeelanaya tii ay siisay hindiyo xaliim iyo caasho iyo safiya ay ahaayeen afartaasuu qabay deetana hidda ayaa tiri anigu habeenkaygii safiyaan siiyey isna waa yahay buu yihi dee markaa xaliimo iyo iyo tii kale la joogtana maxay ahayd ya ah, caasha xaliimo iyo caasha habeen habeen bay leeyihin safiina laba habeen bay leeda habeenkeedii iyo iyo habeenkaa loogu deeqay iyadaa iskale waa hadduu ninku ogolaado hadduu diido uu yidhahda waxba cidnama siinaysid habeenkaaga hayso way haysanaysaa wuu imanaya habeenkeeda waman wahab maxaa yeelay waxa weeyaan sauda radia allahu tacaala canha markii ay da- gaadhay habeenkeedii caaisha radia allahu tacaala bay siisay nabiguna alayhi salatu salaam uu ka ogolaaday markaa dee tartiibtu sidii un bay ahaanaysa isku soo rari maayo haddaan labada habeen isku xigin isku soo rari maayo soo qadimi maayo tii dambeysay tii horreysay hadduu dib dhigaya iyadoo dhib wuxuu yihi wain wahabat lizawj haday ninka siisa habeenkeedii jacalahu wuxuu u yeeli liman shaaa minhuma minhuna tii uu doono hadday tidhahdo anigu habeenkaygii xaqaygii waan ka tanaasulo ma doonaya inaad waxba habeen isiiside habeenkaygii adigaan ku siiye taa doonto ugu dar hadday adaan ku siiye tii alla tii aad doonto ugu dar hadday tidhaahdo dee saddexdan kale tii uu doono ayuu habeenkaa ugu daraya laba uga dhigaya kuwa kalena xaquma laha inay yidhaahdaan annagana nasii de wuxuu leeyahay heblaayaa ka tanaasushay heblaayana keedii halkaasaa markaa waxay ugu tir cidsi o de taasaan siiyey waxaan anigu markaa bixiyey maayo waa heblaaya bixisay weeyaan markaa waa dhan tahay hawshaasi fain rajacat fi lhiba tii wax bixisay hadday ka noqoto oy tidhahda habeenkaygii baan doonaya caadad ila dawr wareegga way ku soo noqon min yowmi rujuuc maalinta ay ku noqotay laga bilaabo wareegga way ku jirtaayo de haddii habeenkeedii lasoo dhaafay wareegga dambey gelaysa haddii habeenkeedii oo aan weli la gaadhin ay tiri anu waxaygii baan doonayaana dee halkii ay kaga jirtay iyuunbay kasoo gelaysaayo ay markaa kaga jirtaa weeyi wuxuu yihi wacimaadu lqasmi leylu qaybintan dumarka markaa waktiga loo qaybinayo udub dhaxaad waxa u ah habeenka maalintuna waa dhammaystir laakiin asalku waa habeenkii liman maciishatuhu binahaar waa qofka shaqadiisu ay maalintii tahay maalintii shaqeeya sidii waashmaanki iyo markaa waardiyayaashii aan ahayn kii markaa waardiyaha ahaa ee isagu habeenkii shaqaynayey de maxaa asal u noqonaya maalintii maalintiibuu qaybinaya isagu habeenkiina dhamaystir buu noqonaya laakiin kii maalinta shaqaynaya maciishadiisu binahaar maalinta ay ahayd isagu waxa gun maarata gundhig waxa gundhig u ah qaybintiisa habeenkii ayaa asala maalintuna waa dhamaystir waxbaa ka ratibmaya halkaa marka habeenku waa asal maalintuna waa farac maxaa ka ratibmaya halkaa waxaa ka ratibmaya waa kan fain dakala binahaari maalinimo hadduu usoo galo ilaa gayri lmaqsuumi laha tii aan waktiga lahayn lixaajatin baahi keentay daraaddeed jaaza way banaanaan wain dakala ligayri xaajatin baahi la-aan hadduu usoo galana lam yajuz ma banaano maalinta lafteedi fain khaalafa hadduu khilaafo wa aqaama cindahaa yowman uu maalin iskala joogo tu aan waktigeedii aanay ahayn aw bacda yawmin ama maalin qeyb kamid oo dheer wakti dheer ah uu la joogo lazimahu waxa ku waajiba qadaauhu inuu uqaleeyo lilmaqsuumi laha tii waktigan lahayd inuu uqaleeyo hadhowo tan maalinteeda uu ka jaro intii in la ayaa u waajibi wain dakala bileyli habeen hadduu usoo galo tii ulahayd maahe tii kale lam yajuz mama banaanaba taasi iyadu ilaa lidaruuratin in xaalad adagi ay jirto mooyaane daruuro ah sida inay sakaraadayso oo kale tan usoo gelaya fain dakala hadduu markaa tu aan habeen caawa ulahayn usoo galo wa ataala uu wakti dheer la qaato qada waxa ku waajibi inuu tii markaa lahayd habeen tan habeenkeeda uga jaro u qaleeyo wain dakala hadduu mid markaa usoo galo waktigii habeenkeedii habeen aan ahayn wajaamacahaa oo weliba jimaac maaratay la yimaado wakharaja kadibna buxuu tii u tago faqad qiila qiil baale laa yaqdi waxba haddaanu markaa waktigu dheeraanin qalla male wa qiila waxaa kale oo la yihi yaqdii bilaylati mayan habeen dhamaystiran ayaabuu tan ka jarayaa maaratay oo de maaratay jimaaca ula yimid waqtigaa waqtigeedii ahayd oo habeenkeedii dhanba taasaa qaadan waqiila waxaa kale oo la yidhi yaqdii m wuxuu ku qallayn bian yadkhula fii nawbati lmawduuca in tan uu markaa jimaacay habeenkeedii inuu u galo tii kale oo fa yujaamica kamaa jaamica oo iyadiina markaa jimaaco habeen tan habeenkeedii sidii iyadaba habeenkeedii markaa tan kale uu ku sameeyey weeya maalintii habeenkii markii sidaa loo kale soocay ee la yidhi habeenkiibaa asala maalintiina waa ti a markaa ti caawa lahayd baa berrina yeelanaysa sida badan waa sida caadiga waa saas caawata uleh ayaa berrina leh agsigana waa laga dhigi karaa oo inaad tiraahdo maalinta inaad raaciso habeenka dambe iyaduna way dhici kartaa lakin sida caadiga la yaqaana waa in maalintu ay dambayso habeenkuna uu horeeyo marka tii caawa lahayd ayaa berrina leh haddaba tii maalinimada lahayd maaheetu kale waxaad u tegi kartaa haddii ay dee dani jirto khamiis baa kaa yaala oad u baahan tahay kitaabkii baa kaa yaalo casharkii baad u leedahay marka dee xaajaa jirta soo ma waa la ogolyahay inaad markaa gurigii tagtood ka soo qaadato markaana waa inaana maarata dheeraynin waa inaad dheeraynin maaragtay joogitaanka haddii markaa joogitaankii aad dheerayso oo waktigu uu dheeraado dee waxay xaq u leedahay tii maanta lahayd inay tiraahdo ha la iga soo jaro ood markaa maalinteeda uga goyso waayahay sidoo kale baahi la-aan xaaja la-aan waxaynu ma banaano haddaad markaa samaysana qalaa lagugu yeelanaya habeenkii iyada xaaladdu way kasii adag tahay waxaa la doonayaa daruurun baabaad u geli karta kitaab baa iga yaalla iyo khamiis baan ka soo qaadanayaa iyo caruurtaan soo yar eegayaa soo jeegaraynayaa iyo waxaasoo dhan ima shaqeynaya mid baa yar xanuunsanay dawooyinka soo siinaya iyo waxaasoo dhan lama dhegeysanay sakaraad hadduu jiro baa oo xaaladdu ay adag tahay oo xaalad adag muxtadal qofku uu yahay markaasun baad unbaad tegi karta haddii kale ma jirto waa habeenkii haddii markaa uu galo habeenkii maarata guriga ulahayd ma tii kale u tago oo markaa waktigu dheeraado waxaa markaa waajibaya inuu markaa tii u qaleeyo habeenkan lahay haddii uu jimaac ku dhacana qolaaba waxay leedahay waxaa la doonayaa inuu tii kale habeen dhamaystiran siiyo xataa haddii intuu tan markii jimaaci uu dhacay uu tii ku noqday waxaa la leeyahay nin daalan oo tacbaana meeshii yimi gurigii markaa waxba kuma fil ee waxa weeye habeen dhamaystiran iyaa la doonayaa inuu markaa gabadhan markaa waxa weye uu la qaato qiil baa sidaa lakin muctamadku wuxuu leeyahay waktigii uu tan la joogay in leeg inuu markaa tan habeenkeeda iyadiina ka siiyo ayuunbaa waajibi haddii waktigu dheeraaday ama haddaanu waktigu dheeraan wuu dambaabay una laakiin wax maaragtay qalla ah haddaan waktigu dheeraan wakti aada u kooban u ahaa waa dembi uun laakiin wax qalla ihi kama waajibaya baa laleeyahay wain tazawaja imra'atan wa cindahu imra'ataani qad qasama lahumaa qaطca dawr fasalka waxoogaa ka dham maan umalaynaya halkaasaynu iskaga joojin insha allahu taala wsala allahu wasalam ala nabiyina maxamed wallah alam sawirka madaxweynaha ee la suro gidaarka meheradda meelaha hoteelada wax lagu cuno arrinkaa maxaa la sameynaya wax fiican maaha waana wax kollay dhaqamo dee qolyahan kale dee iskakeen siyaasadaheena maamula un laga keenay weeyaan lagaga dayday sawir inta qof lasoo qaada halkaa madaxa la saarto oo maaratay nooc markaa weyneynoo saas oo kale sawirada in sidaa loo weyneeyo shareecadu ma dhiirigelinin waanay ka digtay walow de inta badan sawirkaasi uu sawir kur keliya oo dee wax markaa nololi ka suuragal tahay aanu ahayn laakiin haddana kolleyba caado fiican maaha wallahu aclam